الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii toddobaatanaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalayh وآlih waslm وcan abi اlcabaas sahl bn sacdin الsaacidi radi allahu tacala canhu qaal jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi suubanaha u yimid sala allahu calayh waali wasalam faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dullanii itus igu farfiq calaa camalin camal khayr ah ficil khayr ah iyo taaco idaa camiltu haddaan sameeyoon la imaado axabbani allaahu ilaahay jeclaanayo nabi allo waxaad ii tilmaantaa camal iyo taaco iyo cibaado haddaan la imaado ilaahay subxaanahu wa tacaala igu jeclaanayo wa axabani اnnaasu dadkuna ay jeclaanayaan dadkuna ay jeclaanayaan faqaala suuban wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ishad fi dunyaa adduunyada ku zaahid adduunyada iska ilaali iska dhowr waa innaga soo maray waxa aan akhre wax ku taraynin ka fogow ishad fi dunya waxaa laga wadaa zuhdigu waa soo marteen qeexidiisu wuxuu ahaa tarku maa laa yanfacu fi laakhira wax walba oon aakhare wax ku tarayn oon xasano iyo ajir lagaaga qoraynin udan cadaab kaga badbaadaynin iskaga fogow ka tag fi dunya adduunyada ku zaahido wixii aan waxba ku tarayn aakhara marka la eego iskaga dheerow yuxibuka allaahu allah ku jeclaanaya yuxibuka allah allah ku jeclaanaya idan halkaa waxaa ku jira marka azuhdu fi dunya iyo in layska yareeyo layska fududeeyo aakhare loo jihaysto inuu yahay camal iyo shaqo aad iyo aad u qiimo badanoo u weyn cinda allahi subxaanahu wa tacaala maadaama ay soo jiidaysoy keenaysaba ilaahay maxabadiisii allah inuu ku jeclaado subxaanahu wa tacaala wazad ka dheerow fiima cinda annaasi dadka waxa agtoodana u daah dadka hantidooda iyo xoolahooda iyo adduunyadooda faraha oga qaad waxba weydiisan wasad ka dheero ka fogow ka tag fii ma cinda annaasi dadka waxa agtooda min addunya waalmaal maalkoodii adduunyadoodii waxay gacanta ku haystaanay ku dagaalamayaan iskaga fogow yuxibuka annaasu dadkaa ku jeclaanaya dad biniaadam wuxuu kugu jeclaadaa inaad wixiisi faraaga qaado ilaahina subxaanahu wa tacala wuxuu kugu jeclaanayaa inaad adduunyada iska dhowrtood iska ilaaliso xadiiun xasanun waa xadiid wanaagsan rawaahu ibnu maaja baa wariya wakhayruhu iyo hayrkii xaakim iyo abaraani iyo ibnu xibbaan fii rawdat lcuqalaa jamaca wariya xadiidka biasaaniida bay ku wariyaan xasana wanaagsan sanadyo wanaagsan xadiidku hadal badan baa ku jira uruqdiisii ikhtilaaf badan baa ka jira iyo sixadiisana aad baa lagu dagaalamaa xukumka imaamku u saaraybaa ogu roon inuu xadiid xasana yahay waana xadiid aad iyo aad u qiimo nabi allow camal ii sheeg haddaan sameeyo ilaahay igu jeclaanayo aadamuhuna igu jeclaanayaan oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa ilaahay inuu ku jeclaado haa adduunyada ka fogow iska ururi aakhara u jahayso yaysan ku fudnayni ilaahay baa ku jeclaanaye aadama ma rabtaa ku jeclaa bini aadam haa waxooda farha ka qaad maalinkaad qaaraan oogu tagto ood ka wada hadashaan maalinka dambe wejigu kuu badalaya biniaadam waa taqaanaa salaantii xataa si fiican kaaga qaadima wuxuu ka baqa inaad wax weydiiso aduu xataa dantaada aan ahayn dan islaan mid dacu u socda mid masaakiin mid fuqaro waxaa weye aadamuhu su way dhibtaa ilaa uu oday soomaaliyeed yidhi fadhi wax laysku weydiiyey waa fadhi laysku qaniinay abris iyo ku qaniintay kama duwana wuhi meel wax laysku weydiiyo oo xoola keena lays marka aadamuhu waa sidaa waxoodaba wa can inucmaan bashiir radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi ukira cafan dakara cumar bn khaaab cumar bn khaaab wuxuu sheegay amiiru lmu'miniin maa asaaba annaasu dadku waxay heleen oo min addunya adduunyo xoolo badan ah waagi dambe asagoo khaliifka ahaa iyo amiirka ahaa ee adduunyo badan umada loo furay adduunyada nabigoon dhiman calayhi salaatu wasalaam ayaabaa lasoo furo lasoo fatahay xilligii sayidina cumarna wayba dhar dhigatay cumaanna wayba kasii dartay wuxuu ka sheekeeyey marka uu sheegay maa asaaba annaasu dadku waxay heleen oo gacanta ay ku dhigeen oo min addunya adduunyada khanaa'imtii baa badatay xoolihii baa batay adduunyadii baa gal iyo goofa buuxisay tii sheegay bal eegabar waxaad haysataan wax idin dhexya riwaaya uu leeyahay baa caddaysayo cinda tirmidi wnumaajah lafdiga tirmidi wuxuu ahaa alastum fii طacaamin wa sharaabin maa shi'tum saxaabada iyo muslimiinta la jooga wuxuu ku yidhi muslimiinay maanta waxay cuntada u baahataan soo ma helaysaan haa wixii cabitaanaad u baahataanna waa diyaar bay yidhahdeen alastum fii طacaamin wa sharaabin maa shi'tum nin walba wuxuu doono kan iskuma degi kare ku kala iikeen cuntadaa la kala bedelan sharaabkii baa la kala bedelay cabitaanadii kibir alastm fii طacaami waشharaabi maa shitum qaaluu nacan bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu laqad ra'aytu nabiyakum maa yajidu min addaqali ma yamla'u baطnah hadda idinku aad maanta adduunye iyo waxaad cabtaan iyo waxaad cuntaan ood calfataanba meel walba yaallo ood dharagsan tihiin nebigiinni baan arkay calayhi salaatu wasalaam oo timirta teeda u xun aan ka helaynin wuxuu ku baahi tirto baahida iskaga tiro xadiidku marka asalka saasuu ahaa faqaala wuxuu uhi cumar laqad ra'aytu rasuula allahi sala allah alay waslam rasuulka ilaahi baan arkayo yadallu اlyowma maalinkii ahaanaya mid galgalanaya yaltawi boggiisu laalan yahay yaltawi bog laalan boggiisu duuban yahay gaajo darteed wey baahi maa yajidu aan helaynin daqalan timirta teeda liidata addaqal waa arda'u tamri cinda aljawhari arda'u tamri timirta u xunay u liidata wey saaxibu nihaaya iyo nawwan waxay yidhaahdaan waa radii'u tamri timirta teeda xun asawaabna daqalku waa ardawha timir wax timir la yidhaahda midka ugu liita ugu xun baa la yidhahda daqalka la yidhaahda waa timirta madoobaatay ee dhadhay ee dunka ah ee timirta laga sooco marka la iibinaya gaanu gooni loo maro in suuq baan la geyninba laqad raytu rasuullahi rasuulka ilaah baan arko yadalu lyowm maalinka aana yeeltawi mid boglaana maalin dhan waagi ka baryey gabbal dhacay aan wuxuu afka geliy aan helayn maa yajidu aan helaynin daqalan timir liidata ama ba'an oo yamla'u bihi batnahu uu beerkiisa ku buuxsho baahida iyo gaajada nabigu iskaga tiro rawahu muslim muslim baa wariyey addaqalu bifatxi addaali lmuhmala deylka la kordhabo walqaaf qaafkana la kordhabo asaguna waa radiiu tamri timirta teeda liidata ama xun ayaa la yidhahdaa asawaabna waa ardau tamri sida loo badan yahay idan taa marka ku tusaysaa in adduunya hadday qiimo leedahay nebi maxamed baa gacanta loo gelin lahaa hadday qiimo leedahay nabigaa marka gacanta loo geliyey ka baahitiran lahaa nabigu waagi dambe ee fii aakhiri xayaatihi soo furantay khaybar baa la qabsaday caraboo dhan baa intii laga dhalabaxay baa reer yurub iyo faranji lagu duulayey markaa shaam fadhiyood garanaysaan sahmiga khaybar baa nabigu xataa sadaqaystay kii waadilqura oga yimid buu nabigu sadaqeeyey kii uu ka helay amwaashii reer bani nadir buu nabigu sadaqeeyey marka hanti badan baa timid ee nabiga wuxuu doortay maa cind allah ilahay agtiisa waxa ah ayb zuhdiguna waxaa u fiican shayga adoo heli kara aad alla ka doorato cabdulahi mubaark baa lagu yidhi yaa zaahid oranu zaahid mahi buuhi maxaa zaahid ka ah zaahid waxaa weeye cumar cabdilcasiis baa zaahida ah buuhi adduunyadii baa inta u timi iyadoo socotoo guuraysa magac iyo sharaf iyo maal iyo hanti iyo wax walba ayuu ka tegey anu maxaan hayaa buuhi biil baan celceliyaa wixii yaree soo masaakiin iyo culmaan siiyaa lix caalin buu beeli jiray lix caalim ayuu biili jiray oo dhihi jiray ninka xadiidka wariya oo ummadda waxbara waxaad u baahataanna waraaqun ii soo qora xataa ha imanina wejigayga ha hor imanina inaad wax u baahantii inaan dareemo ma rabo oon arko baahida iyo su'aasha dulligeeda wejigiinna ka muuqanayo idinkoo guryihiinsa jooga waraaq yar ku soo joog joogsado waxaa tidha cabdullahi xasan u baahanna waagi dambe hanti badan buu yeeshe cabdulahi mubaarag aba cabdiraxmaan waad garanaysaan ganacsiga maad iska daysid baa la yidhi wuxuu wax ku filan way haystaa aniguna adduunya dan kama lihii waxaan ka baqayaa intii wuxuun la biisho culummadii aan wax tarayay inay intay baahdaan dowladdan u baahdaan oo boqoradan iyo muluugtan iyo jawaradan dalamada ah, ay culummadu u baahato intay culummadu u baahan lahayd baan anaa biilaya buui nin qaabkaas u shaqaystu ahaa zuhda waxaa u qiimo badan miday dana kugu qasabtay waxaa ka wanaagsan baashoo ku soo raadsatay inaad maa cind allahi doorato siduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wacan caaisha radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi tuwafiya rasuulullah rasuulka ilaahay baa geeriyoodo xijaabto la oofsaday wamaa fi bayti isagoon gurigaygu usan oolin min shayin ya'kuluhu duu kabidin duu kabidin ilaa shadru shaciirin fii rafin lii faakaltu minhu xataa aala calaya fakiiltuu fafaniya muttafaqun calayh hooyadan waxay ise nebi maxamed baa la oofsaday oo xijaabtay wamaa fii beytii shayun minta waa iska ziyaado wamaa fii beytii min shayin asagoon gurigii waxba uusan oolin gurigii caaisho laga waayey iyo raashiin iyo hanti iyo xoolo guryaha kana ka basii daran maxaa yeelay waa gurigu nabigu ugu jeclaa muslimiintuna markay nabiga xusu hadiyanayaan ay la beegan jireen habeenkuu caaisho gurigeeda joogo waa gurigu markuu nabigu marti u timaado uu dhihi jiray bal caaisha ha loo geeyo meelaha jawaanka qoorhkiisii iyo ohliga inay wax ka hesho ay ku marti soorto dadka muslimiinta gurigu ugu qiimo badnaa weeye ugu adduunyo badnaa ka laga waayey shay ya'kulhu uu cuno duu kabidin wax beer leh wax nool baa loo jeeda xayawaanka wax beer leh xayawaan wuxuu cuno uusan oolin ilaa shaطru shaciirin wax ilaa juz ilaa bacdu shaciir heed ama gerbi baasha la yidhaahdo waa qamidi mid ka sii liidata wey soo ma taqaanaan mid qallafsan oo qoryo ah oo imtixaana ah, oo xataa haddii la koronkoraysto aan la cuni karin haddii la shiido oo la jidhiidhayan lagu rafaada wey garbi baa la yidhahdaa reer galbeedkaas narog bay ka baxdaa dhulkan kenyana way ka baxdaa heedna waa la yidhaahdaa heed iyo gerbi iyo waxyaaba badan baa la yidhahda labada maagab baan u garanaya kolley shadrigu hadda ma aha nus ma aha nus buu noqdaa oo jiha u noqdaa shadrigu oo macaani badan buu noqdaa hadda waxaa loo jeedaa wuxuun heed ah wuxuun gerbi ah bacdu shaciiri oo fii rafin lii shalfis anuu aan leeyahay ku jira rafku waa waxyaabaha guriga alwaxyada lagu dhisay alaabta la saarto marfash iyo shalfis iyo waxbaa la yidhaahdaa reemwaalkunba waxaa lagu arkaa waa qori ama geedaa halkaa laga tagay guriga derbigiisa alaabtaa la saarta reemiyugu ma yaqaanaane reemagaalkaa isticmaala ya saabley ma aha saabley ma aha saableydu waa waa saab intii meel la suro wax la gashadee ma aha ya reemiyigibkaasoo jalfisua ah. rafku adugu almuhimkan sumayda dukaamaha alwaxyaad ku xidhataan alaabta ku gurataan kaasoo kale wey qolyana marfash bay dhahaan qolyana shalfis bay yidhaahdaan iskafaallana waa la yidhahdaa iskafaalla waa reer koonfureed adugu waad fahanteen bay la tahay wax yaroo meeshaa saaran abaaxad ahaanta ah sunduuqa oo shaciira wey fii rafin li ay marka rufuuf baa lagu jamciyaa rafku waa mufradkii jamaciisu waa rufuuf ama rifaaf oo ra'da la kasriyo labaduba waa la yidhahdaa wax yaroo heed ah oo meeshaa ku jira wax bini'aadan ama noola uu afka geliya ma oolamata habeenku nabigu nafba calayh salaatu wasalaam faakaltu minhu asagii baan wax ka cuni jiray intuu nabigu dhinto asaga intaan shiitaan raashin ka karsan jiray xataa taala calaya ilaa u la yaabo uu dhammaan waayeyba asahay ilaahay siiyey uba dhammaan waaye ila nabigu ka geeriyooday fakiltuhu markaasaan beegay tidhi baalkan dhammaan la wax yar buuba ahaayoo sacab eh uun laga soo dari oo la tumi uun la shiidi oo la masagaysan oo laga canjeeraysan fafaniya markaasuu dhammaaday tii marka anugu beegay ayuu dhammaaday muttafaqun calay marka waxaa ku jira nabigu calayh salaatu wasalaam xilligaa uu dhimanayo adduunyo badan baa gacantiisa soo gashay laakiin asagaa isdhaafiyey waad gaari doontaan kulli wuu isdhaafiyey wuxuu masaakiin siiyo wuxuu waqfo wuxuu sadaqaysto ayuu ka dhigay waxaa kaloo ku jira shayga meesha kugu jira lama beego beegitaanka laba goorun baa la ogolyahay laba goorum baa loogolyahay in ganacsi uu jiro aad ruux wax u beegayso oo adugana aad soo beeganaysaa dadna aad u beegayso marka waa waajib lanna waa cadli marka iyadaa inaad wax beegtood beegato waa min alcadli taasi waa masalo bannaanka taalla markaad adigu zakada bixinayso ama aad sadaqada bixinaysid rabto ruux inaad wax siiso anfacahayana inaad u beegto zakawaadka iyo sadaqaadkana waa min alwaajib markay sakadu waajibtahayna waa waajib marka kale aad wax beegaysa rabto ruuxu wuxuu u baahan yahay inaad u beegtana waxaa weeye waa sunna oo shay wanaagsan oo qiimo badan weeye laakiin wixii adiga kuu yaallay ee majhuulkaaha xaqna uusan ku tacalluqin jawaankaasoo ku jiro uun soo darso saa ku wad shaygaa mubhamkae majhuulka inta badan barakada la geliyaa laakiin markaad wixii aad beeg tidhaahdo adoon wax dana kaaga xidhnayn xirsi baa ku geli adduunya jacayl iyo xoogow mamanaan baa kugu jirtay iyo hunguri baa ku galay talashaalaskii rabbi tala saaratay baa dhaawacmi kadib barakadaa laga qaadaya hooyadeen marka hadday iska darsan lahayd koobka uun galaaska dari lahayd oo intay uun dhiilka gelisay iska tuman lahayd uu socon lahaa weligee laakiin markay tir waxa meesha ku yaalla ad hobsateed yaa laga qaaday faalbarakatu fi اlmajhuulaati wاlmubhamaati dhaca culamaءu arbaab الsuluuq wالzuhdiyaat idan axaadiida tilmaamaysa beegu inuu wanaagsan yahay waa markuu xaq ku tacalluqo waa maad ruux wax ka gadanaysa ama adugu kaa gadanayo iyo markaad aad rabta qadar inaad bixiso baad ruux u beegi laakiin wax adiga kuu yaalla daah ilahi baa kuu barakaynaye waxba adugu shoodaha kula ordin iyo koobbada muttafaqun calayh qowluha ay hooyadan tidhi shadru shaciirin ay shayun min shaciir bay u nis looma jeedo iyo waxay u jeedaan xuun heed ama qamadi ah kadaa fasarahu tirmidi sidaasuu tirmidi ku fasiray waa kii xadiidkii jaabir baa la macana fii saxiix muslim ad garanaysaan hooyadan hawsha qabsatoo kale ninbaa maalin nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam baahi u sheegtay markaasuu nabi allow reerkii xalay dab looma shidin saakana haddee waan ka soo kallay waxaan u haya ma jiro saxaabigu ku daray gurigii wuxuui intaad tagtaan bal waxaad soo siisaan hal wisqi oo raashiin ah lixdan suus baa loo soo beegay faraha laga geliyey wax shan sana ka badan bu suuskii dhammaan waaye waa un la darsadaa waa la wadaa martidaa laga sooraa miskiinkii yimaada wax ka siiyaan reerkii baa yaabay maalka dambe dhawr waxa inoo yaalla bal aan beegno beegid buu olo joogjoogsadee markaasuu ka dhammaaday maalmuu ku dhammaaday intay ogaadeen waa dhammaaday way soo dacwooden nabi allow dhowr sano ka hor dhowrkii suusay raashiinkanna siisay way dhammaan waayeen hebel baan ka sahanay oo intaasu marti baan ka sooray oo hebel baan ka kaalinay annaguna hadhi habeema karsanayn wuu dhaqaaqi waaye shood baan oola istaagna iyo miisid ibir waa dhammaaday nabi allow si dheh nabig wuxuu ku cala low lam takilhu haddaydan beegi lahayn la akaltum minhu wala qaama lakum nabig wuxu haddaydan beegi lahayn waad ka cuni lahaydeen waad calfan lahaydeen weligiina wuu idiin joogi lahaa intaad noosh waad calfan lahaydeen marka weligaa looma dhowaado hawlahaas haddaad intaad xoguu shilmaha meel dhegaysto boqol kala bax atrad wuxuun sii jeedaan dhammaanaynin ha tirinin faraha ka qaad waxba aduu ha tirinin ruuxaad wax ka siintaa uun soo qaado waxaad siinlaysa u tiri laakiin inta meesha kugu jirta aduu tirin hawlo joogsani ilahi baa kuu barakeenayo waxyaaba badan baa laga arkay wa cancu bni xaari radi allahu tacaala can can camr bni akhi juwayriya bint اlxaari waa saxaabi laftirkiisu waa nabi maxamed saydigi calayh الsalaaة wasalaam camr xaari akhi juwayriya bint اlxaari ummi اlmuminiin ahayd juwayriyada waa xaaska nebi maxamed bay ka tirsan waad garanaysaan wadaadka camr bn xaarina waa min qudamaaءi اlmuslimiin waa saxaabi isaguna halkan xadii buu saxiinka dhankuu leeyahay bukhaari baana la tafaruda xadiidkiisa qaala wuxuu uhi saxaabigaas maa taraka rasuul اllah rasuulka ilaahi muusan ka tegin cinda mowtihi markuu dhimanayay diinaaran lacag dahaba kama tegin walaa dirhaman fida kama tegin walaa cabdan addoon markaa nabiga gacantiisa ku jiray kama tegin waxa aad maqasheenay siirada iyo kutubulmaqaasi aad ku maqashay intaasuna nabigu addoon buu lahaa addoommadii maxamed oo dhan calayhi salaatu wasalaam wax intuu noolaa dhinto xijaabta iyo nabigu wuxuu xoreeyey intuu noolaa bay ahaayeen wuxuu xoreeyey xilliguu nabigu dhimanayey addoon gacantiisa ku jiroo addoon ah ma jirin taasuu saxaabigu ka hadlaaya kulli wuxuu xoreeyey nabigu intuu noolaa aad u badnaayeen addoommu nabigu xoreeyey gacantiisa soo galay muslimiin waxay siiyaan wuxuu nabigu haniimo ka helay wax loo soo hadiyeeyaba aad bay u badnaayeen kulligood wuu xoreeyey waxna intuu nabigu noolaabay iyo geeriyoodeen walaa cabdan addoon markaa gacantiisa jira addoonnimo nabigu kama tegin walaa amatan addoon gacantiisa addoonnimo ogu jirta kama tegin walaa shayan wax dunyaa kama tegin ilaa baqlat lbayda walaa shaatan bay bacdu nusa qorayaan waa haa walaa shayan wax adduunya maal kama tegin wey maal kale kama tegin oo xoolaha kale ah walaa shayan waxay ka dhangan tahay saddexda meysee kale ari iyo lo iyo geel midna kama tegin wey ila waxaa lasoo sheegay lacagtii waxaa lasoo sheegay addoommadii walaa shayan min almaal oo xayawaankii kale ah ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddayd mooye nin reer laham ah oo qoyska bani laham oo laodhan jiray rifaaca ayaa nabiga u soo hadiyey baqashaan cad u soo hadiyeeyey ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddayd mooye allatii kaana yarkabu nabigu uu gaadiidsan jiray mooye baqashaasu wax dunyo oo noolba ka tegay addoonna kamaba tegin iyo addoon u gacanta nabiga ku jirtay dahab iyo diinaarba jooji iyo wa silaaxu hubkiisa uu ku dagaalami jire gaala iskaga dhicin jire mooye iyo wa ardan dhul dhul buu ka tegay jacalaha intuu noola nabigu uu ka yeelo uu ku bixiyey jacalaha sadaqatan sadaqa uu ka dhigay libni sabiil waxaa loo baahan yahay dhulka dhul dhan wuxuu yidhi iskale oo waqaf ku yahay musaafirka waa dhulkii fadeg nabigu uu ka helay fadg dhulkii dhannaa ee laga qabsaday boqorkii haystay ulu nabiga ahayl calayh salaat wasalaam lefey buu noqdo waa kii xoolihii reer bani nadiir sahmi buu ka helay khaybar wuxuu ka helay sahmigii ahaa khumusulkhumus buu nabigu hel calayh salaat wasalaam dhulkaasoo dhan oo hanti maanta wax oo soomaaliya iska yerya marka dhul ahaan loo firiyo la eg yuu wuxuu waa waqfe dadka socotadae muslimiinta ah ardan dhul buu nabigu waxaan dhul ahayn jacalhaa sadaqatan jacalhaa waqfan sadaquu ka dhigay libni sabiil musaafirka inuu sadaquu ku yaab wixii ka soo baxa waxaa lagu sahayhayaa oo la siinhayaa oo lagu e, kaalmayn musaafiriinta iyo socotada muslimiinta raggiinna dhulalka iibsanhayey baloodyaha dhisaaya tobanka guri dhisanaya haddii aad halkoo guri tidhahdaan waxaa waqaf ku yahay agoonta muslimiinta in dhowlayaasha muslimiinta muslimiinta isbitaalada intay galaan aan ahal iyo dad iyo dad gacanna aan wax ku haynin tol fiicanna aan lahayn ee meelaha lagu haysta yuu waqaf ku yahay waayeelka muslimiintee wax daryeela aan lahayn buu waqaf ku yahay araamiisha gabdhaha garoobkee wax garab istaaga aan jirin buu waqaf ku yahay xerta wax baranaysae masaakiintu waqaf ku yahay waxaad u baxsanaysaa waad u baxsanaysaan masaajidu waqaf ku yahay nalkooda iyo korontadooda in lagu bixiyo iyo hawlahooda roogooda yacni khayrku afku idiinsoo kala qaadeen laakiin omama jeedaan omama jeedaan wa ardan dhulbuiyo dhul mooyeen jacalahaa sadaqatan uu ka dhigay libni sabi rawahu lbukhaari sidaasuu nabigu ahaa wey calayh salaat wasalam nabigaasaa yaala rabaa inaad raacdaan oad ku dayataan oo baasha adduunyada aad iska fujisaan yacna iska dhahdaa وcan khabaab bn arat radi اllahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi abu cabdilah khabaab min qudamaءi اlmuslimiin waad garanaysaan wuxuu soo maray dhib loo geystay qaala saxaabigaa wuxuu yidhi haajarnaa maca rasuulilah nebi maxamed baan la hijroonnay oo makaan ka tagnayoo madiinaanu aadnay naltamisu annagoo doonayna fii hijratina naltamisu annagoo jirinaynoo doonayna fii hijratina wajha allahi subxaanaه wa taala ilaahay dartii dan kale maan dhan kalahay ha sheego dad aad wax ku tartaan ilaahay dartii baan ooga barakacnay dhulkayagii hantidaannadii oon halkaasii madiina u qabannay wuxuu uhi saxaabigu fawaqaca allah ajarka ayagii xagga allo u dhacay hijradaannadii iyo wixii nabiga aan la garab istaagnay iyo ilaahay subxana watacala ugu dhowaanay khayr ahaa jihaad ahaa halgan ahaa hijro ilaahay baa noo qoray ajruna cala allahi subxaana wa tacaala ajarka annaga alla dushiisu ku dhacay waa maxay ilaahay baa noo qoray kataba lana ajra alhijrati wey fa minaa haddaan nahay hadda naga mida fa mina ay min almuhaajiriin muhaajiriintii ka tegey madiine aaday waxaa naga mida man maata duul geeriyooday baa ka mida walam yakul min ajrihi shay-an muhaajiriin waxaa dad geeriyoodu xijaabtay walam yakul min ajrihi ajrkiisana aan ka cunin hayan wax addunya aan ka helin suu muhaajir u ahaa ee u halgamaya loo baahnaa isagoon adduunyo leefin carabkana aan muudsanin waxba muudsanin ayuu adduunka ka tagay ka ijaabtay minhum dadkaasi muhaajiriinta ah ee hijrooday ee adduunya aan waxba ka helin carabdhaq adduunya aan helin waxaa ka qusay ibnu kalaab bay nabiga iskugu yimaadaan nin aad u badan buu ahaa ragga u horreeyey madiino tegey buu ahaa ilaa baraa ibni caazib uu yidhi waxaa noogu horreeyey dad noo yimaada muscab ibni cumayr iyo ibni um maktuum cabdullaah qur-aankaynana bari jireen bur haddaan ansaar nahay yuqri'aani alqur'aan qur bari jireen yaqra'aani alqur'aan yuqri'aanina waa riwaayo kale ummadday qur-aanka bari jireen nin aad u badan buu ahaa qutila yowma uxudin maalinka uxud baa la dilay sanadka afraad hijrada yalad cala saxiix khilaaf baa ku jiro sanad saddexaad baa la sheegay laakiin sawaabku waa sanadka afraad bay ahayd qutila yowma uxudin maalinka uxud baa la dilay asagoo wada calankii muslimiinta liwaaa rasuulilahi buu xambaarsanaa raayadda saxaabi kale haya bandiiradda calanka ciidanka iyo unugta guuda asagaa waday calan cad buu waday namiratan go buu ka tagay namira goa birdhimaha leh iyo weyn baa namirada la yidhaahda fa kunnaa waxaanu ahayn biha ra'sa haddaannu ku daboollo gu'ii madaxiisa aannu ku daboollo badad waxaa muuqanaya si rijlaahu lugihiisaa muuqanay wa idaa hataynaa haddaannu ku daboollo bihaa gu'ii rijlayhi lugihiisa haddaan ku daboolana badaa ra'su madaxiisibaa muuqanay fa amaranaa rasuul lah rasulka faray an nuqaiya ra'sahu madaxiisa inaan daboolin liannahu akram wejiga iyo qaarka hore ayaa u karaama badanoo fadli badan isagaa lagu asturaya marada yarta ah. lugaha dambana caws wax noocaasa lagu asturaya waanu gaari doonaa nabigaa sidaana faray wanajcala aanu yeeluna faray calaa rijlayhi labihiisii lugoodna aanu saarra shay-an wuxuunoo min alidkhari maadh ah waa caws un caws ah, iyo maadh iyo idkhirka markuu hadda la fiiriyo sawirkiisa haddaanu soomaali nahay baashi maadha la odhan jiray ama dhurbada la jiray buu u egyahay qaybo kamida cawski dareemada u egyahay qole waxay dhaheen maye maadh wax ma waxna ma qarisi dareemana way qallafsan tahay <clears throat> cawskii baaxuurka la jiray weeye wadaadahayuu qalma saasay odhan jiray nin walba yani cawska ugu dhoweeye ruux lagu asturi karee mara ahaan loo xidhan karo baaxuurka ugu fiican baaxuurka waa caws oo xataa aiga guul buu noqonaya dhar buu noqonaya so ma taqaanaan sidii doona noqotay adu baa lagu asturay <coughs> wa mina waxaa naga mida muhaajiriintii wa mina ay min almuhaajiriin waxaa naga mida man duul aynacad ay u bislaatay aynacad ay u bislaatay lahu asaga asaga amaratu midhihii u bislaaday waa ma xijiradii iyo dadaalkii iyo sabirkii iyo dulqaadkii iyo jihaadkii iyo adduunka asagoo joogu wuxuu ka helay fadli badan xoolo badan iyo dunyo badan buu helay fa huwa asagu yahdibuhaa midhihii buu guranayaa yahdibuhaa midhihii buu guranaya yahdibuhaa iyo eh, <clears throat> deelka in la kasriyana waa la sheega in la akhriyana waa la sheegaa yahdabuhaana waa la yidhaahdaa muttafaqun calay idan labadan baa loo kala jaba dad ayagoon wax adduunya aan lagu imtixaanin bay ka tageen muhaajiriintii raggaasaa ka mid ah xamsa ka mid soo maraynay qolyana waxaa intay cimriyeen oo adduunya la furay ay xoogow nacfi ahaayeen wakeena aad bay uga cabsan jireen hawsha ayadaa cabdiraxmaan bn iyo cumar iyo aad bay uga cabsan jireen hawsha ayadaa annamira kisaaun weeye waa go mulawanu midaba la midabeeyey oo mansuufun dhogorta xoolaha laga sameeyey wa qowlu uu yidhi suufku waa dhogorta xoolaha suufku waxaa loo isticmaalaa waa dhogorta idaha weeye lo'da iyo riyacadka wixii iyagu timahooda suuf la mid ah shacar baa la yidhahdaa geela dhogortiisa <clears throat> wabar baa la yidhahda way kala duwan tahay innagu dhogor dhogor bay inoo tahay afka carbeed waa inaga faahfaahsan yahay dhowrta geela suuf waxaa layhahda wabar baa la yidhahdaa wa min aswaafiha waawbaariha wa ashcaari suma garanaysa qur-aanku waa kala duway awbaar iyo ashcaari iyo suuf buu kala duway qur-aanku suufku waa dhogorta idaha idaha soo lama yaqaano qolyana macaaca bay dhahaan qolyaha ciyaalxaafaha magaceeda ma yaqaanaan macaac bay ku leeyihin idahay u jeedaan riyaha iyo lo'da dhogortooda maxaa la yidhahdaa shacar geelana saasoo kale dhogorta xooluhu min suufin marka saasaa loo jeeda suufka inagu kana aan u dhaqaano udbi kaa cudbibaa laydhahda kan geedkan baxe ee suufka aad tiraadaan lama yidhahdo suuf cinda alcarab qutni baa la yidhahdaa soomaalida horena cudbi bay dhihi jireen wa qowluhu uu yidhi saxaabigu ay nacad waxaa laga wadaa ay nadijad ay u bislaatay wa adrakad ay gaadhay xilliga la goosan lahaa wa qowluhu yahdibuha huwa bifatxi ilyaai wa dammid <clears throat> Eh, alyaai wadami daali wa kasriha luatan yada hadde waa la kordhabaya hadibuha ama deelka daalka marna waa la godaa waana la kasa waa laba luqo macnuhu waa maxay yahdibuha iyo yahdubuha cafwan anu marka hore inaan kordhaban umaynaya yahdibuha iyo yahdubuha ay yaqacuha eh, wuu goonayaa wey anu macno khaldan ba hadda ii qoran yaqacuhaa maxaa idiin qoran yaqufuha cafwan wuu goosanaya aigu iyo acigu kala duwan yihin acigu wii bir lagu gooye aciguna shaygoo meeshiis ku yaalla inaad wax ka soo qaadataa la wayajtaniha waa goosanaya wa haadihi isticaaratun warkaani uu saxaabigu hi aynacad waa baliiq saxaabigu waa luqawi baliiqa ah. isticaaru isticmaalay sarbeeb wey isticaaratu waa sarbeeb lima fataxa allahu tacaala calayhi min addunya watamakkanuu fiiha adduunyadii alla u furay ay heleen ee dad iyo dunyaba la soo daayey ayuu wuxuu kaga sarbeebtay oo kaga afgabaadsaday ayna cad nimay beertiisu u bislaatay nin midhihiisii xilligii la goosan lahaa ay gaadheen lima fataxa allahu tacaala calayhim wuxuu rabbi u furo min addunya addunya ah watamakkanuu ay u suura inay dheefsadaan ayuu aynacad ku fasiray saxaabaduna kulligood raggii hadda ka hor intay soo hijroodeen oy jihaadeen oy nabiga u heeliyeen haddana iyaguna adduunyo aan waxba ka helin geeriyooday ayay aad iyo aad u tamadin jireen u kaman jireen una arki jireen ayaga inay ka fadli badan yihiin وcan shl bn sacdin الsaacidi qaala wuxuu ihi saxaabiga qaala rasul sl ly slam low kaanat اdunya adduunyadu hadday tahay tacdilu mid u dhiganta cind allahi alla agtii janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeed bacuudadu min albacdi baa laga keena leedaaba yar oo tabar yar haddana waa imtixaan kale waxyaaba qaraa'ibta culamadu sheegen waxaa ka mid a ee cilmi xayawaanaadka ka hadlay oo fuqahadii hore iyo culimmada horeba kaneecadu waad aragtana af dhuuban bay leedahay oo dadka ay ku muddaa xoolaha ku muddaa afkaa dhuubanee sidaa u jilicsan haddii meel lagu muduso inuu jabo maaha waxbaan uusan qaadin xayawaanka waxaa ogu gan adag ama ogu san adag dameer farowga iyo iyo iisoo qabta iyo logisada iyo wiisha iyo waxaas intay ku dagto ya tuubadii yarayda dhubna dhexna ka duleeshay gudaha ka duleeshay bay ku duleelinaysa dhiig bay kaga nuugaysa aminka waa la fahmi laayahay intaa wax la eg oo dhexdana ka duleeloo tuubba ah miiska haddii lagu qabtana duleelinaya <laughs> gaalo waa ku wareereen muslimiintuna waa dhaqaajin waaye hadda waxay soo saareen baxi odhanaya afka hore ee tuubada imtixaanka ayaa sunbay ku wadataa saaday ganka shayga u taabsiisaba meeshay ka taabatay durba way burburaysa kadib irbaddi bay ku gelinaysa dhiiggay kaa nuugaysa waa makhluuqaad markhaatilahi wey low <clears throat> kaanat اdunya adduunyadu hadday tahay tacdilu mid u dhiganto oo qiimo ahaan iyo meeqaan le cinda allahi janaaxa bacuudatin kanacagarabkeed kanacagarabkeed maqsuud maaha waa miiaal lagu halqabsado marka la rabo shayga in la xaqiro sumuni ku siin maayaad le markaa rabo inaad u casamriso mahamudu ma aha wixii sumuni ka yar waa ku siinaya waa waxba kuma hayo waba kuma hayo wuxuun qiimo ah kanacaba ha ama ha la ekaado wuxuun qiimaa ah adduunya allaagti hadday ka leedahay maa kaafiran gaal muusan ka waraabsheen minha min addunya sharbata maain kaba biyo ah kaba biya ilaha gaalkama siiyeen wey maadaama aysan allaagtii qiimo ka ayaa doofaaradii iyo dameerihii iyo gaaladii iyo muslimiintii wada dheefsanaya ilaaagsa qiimo ka leedahay dadku jecel yahayn baa loo dayn lahaa maa saqa kaafiran gaal muusan ka waraabin minha min addunya sharbata maain kaba biyo ah hal kaboo wa qaala xadiiun saxiix marka waxaa sida shayga saa u liita in alagtiisa e qiimo ku lahayn yuusan idin duufsanin ulfiyannaha ahlakad axadakum wakii xal aynu soo marayni warbaasha e sidaa u liitaysa idin halaagin idin duufsaninee iska ilaasha وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اlah sal slm yaquul alaa ina اdunya muslimiinay adduunyadu malcuunatun waa shay la lacnaday naxariista alle laga fogay waa shay liitoo ba'an alaa ina اdunya adduunyadu malcuunatun waa la nacday ilaahay ma jeclo wey ilaahay waa necab yaha adduunya wey malcuunatun malcuunun waxaa la lacnadoon khayr lahayn maa fiiha wixii dhex joogay adduunya dhex yaallana waa sidoo kale ilaa dikrala ilaahay xuskiisa mooye adduunyadu waxay ku qiimaysan tahay ilaahay in la xuso ilaahay lagu caabudo iyo wamaa shaygii waalaahu dikriga ilaahay xidhiidhiyey wamaa waalaahu ay wamaa taabacahu dikriga wixii raaca waa maxay ilaahay xuskiisa iyo e, e, xuskiisa waxbaa raacoo daba jooga masaa'idkii muxuu yahay wamaa waalahu buu soo gelayaa xuskii meesha ilahay lagu xusahayo weeye meesha ilahay lagu caabudahayo wey madaarista qur-aanka lagu baranayo wax walbo xuska ilaahay ka qayb qaadanaya wasiilo adeegna u ah laguna gaadhi karo wuxuu noqonayaa wamaa waalaahu min almuwaalaati oo maxabana waa la sheegay min almuwaalaati oo mutaabacana waa la sheegay labadaa macnaa loo badan yahay ilaa dikr ilaahay xuskiisa iyo qur-aankiisa iyo kitaabkiisa iyo alla weynayn wixii lagu weynayn mooye iyo wamaa waalaahu wixii ilaahay uu jecel yahay damiirka waalaahu marka dikr allahi allaad u celinaysa marka ayada markaad muwaalaadkan hadda aad maxaba ka dhigto xuska ilaahay iyo dikrigiisa iyo wuxuu rabbi jecel yahay mooy intii kaleo dhan waa malcuun haddaad muwaalaadka mutaabaca ka dhigtana wamaa waalaahu wixii dikriga ilaahay raacay baad odhanaysaa ee u ah wasiilo u ah iyo wa caaliman nin diinka ilaahay yaqaana wa mutacalliman mid diinka ilaahay baranaya intaa unbaa adduunya ka soo hadhay ilaahay xuskiisa iyo wuxuu adeega ilaahay xuskiisa iyo alla wuxuu jecel yahay culummada diinka islaamka baratay ummadda u fatwoonaysa iyaguna ku dhaqmaya waxay barteen ninka sharcigii diinteenni baranaya intaasaa ka barakaysa inta ko dhan waa necab yahay adduunya marka halkaasaaba ay rabbi ka joogaa subxaana wa tacaala rawaahu tirmidi baa wari xadiidka wa qaala xadiiun xasan wuxuuna yidhi waa xadiid xasana oo qiimo badan markaa lagu dadaal intaa uun hadde waxaan ka ahayn ninka ku mashquula asaga haddee ay u taalla asaga ka maali doona وعن cabdالله بن مسcuud رضي الله تaعالى عنه قاala صxaabiga wuxuu yidhi qaala rasuul الlah صلى اه عليه وسلم rasuulka ilah wuxuu hi laa تتakhiduu الضaycةa fatarغabuu في الdunya laa تتakhiduu ha samaysanina ha yeelanina الضaycata hantida maguuraanka ah daycadu diyacna waa lagu jamciyaa diyacna waa la yidhaahdaa waa hantida maguuraanka sida beeraha waaweyn aseendooyinka guryaha waaweyn ee baahidaada ka badan iyo wixii marka dantaada ah laa tattakhiduu ha yeelanina ha samaysanina addaycata hanti maguuraan ah oo fatarqabu nabi allo maxaad u diiday fatarqabu aad jeclaataan ood u janjeersataan fi dunyaa adduunyadii markaad adduunyadii ra'sumaal badan iyo guryo waaweyn iyo dhul badan iyo beero asendooyin ganacsi shirkadooyin cimlaaqoo waaweyn aad yeelato xogow qalbigeeda xaggaasu aadahaya qalbigeeda agga hadduu aadana alluu ka jeedsanayaa ilahay hadduu ka jeedsadana shayddaan baa hogaanka ku qaban shaydan hadduu ku hogaamiyana xaggee ku geyn naar buu ku geynaya xadiidka marka asal diineed oo shareecada ku badan ayuu tilmaamay asalku waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala had iyo goor wuxuu rabaa oo jecel yahay nabigu inoo sheegay qalbigaadu ilahay inuu isaafigaroobo qasadkaada iyo qalbigaada iyo niyadaadu xagga alla waa inuu isaafigaroobaa hadday dhacdo in shay kale qalbigaada ilaahay la wadaago waa laga hor istaagaya nabig wuxu calayhi salaat wasalaam haddii salaaddii loo aqimo raashinna la soo dhigo raashinka cuna ku bilaaba limaada waxaa la diidan yahay adoo salaaddii ku jiro ilaahay hortaagan marna xagga alla inaad eegto marna raashinkii aad ku ilnaqdo qalbigaada inuu baltamaa la diidan niyada u saafigaree nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii salaaddii la aqima oo midkiin uu salaadda ay ku hayso lama ogolo saxaraa ku qabatay lama ogolo maxaa yeele markaad ilahay hortaaginta tuka xaggana kaadi ay celinayso marna ka fikiri marna alla iyo diin waxaad ka fikira aakharo lama ogola hawsha iyada ah waa lagu diidahayaa adoo qur-aan akhrinaya hadday hurdo ku qabatood cajiisto nabigu jooji buu idhi seexo hadhow adoo saafi oo qalbigooda nadiif yahay soo istaagoo qur-aankii qaabil allana qaabil adduunyo hanti culusoo maguuna haddaad yeelato xaggii aakhiriya geeddiga aakharaad ka mashquuli way ku duubsani xaggaad u janjeedhsan tii baa nabigu inoo diidan yahay laa tattakhidu daycata ha samaysan ha yeelina hantida maguuraanka ah fatarqabuu aad jeclaytaan fi dunya adduunyada marka aad jeclaataan inaad waaraysaan ood calfan doontaan aad iska dhaadhicisaan waxaana la doonayey inaad noqotaan caabiru sabiilin e, e, e, kaanaka hariib ucbud ullaha wakun fi dunya kaanaka hariib aw caabiru sabiil inaga marayn wacudda nafsaka min ahli اlqubuur riwaaya tirmidi sidaasaa la doonaya su uruuriso u wax ku jiidanayo xagga rabbi kaa jiidanaya xagga adduunya kuu jiidanayo dhanbuu nabigu inuu diidan yahay ilaa waa naasix amiinahe danteennuu garanayaa rawaahu tirmid tirmidi xadiidka wariye wa qaala xadiiun xasan wacan cabdillahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma qaal wuxuu uhi saxaabigaas mara calayna rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa soo maray waa asagii hooyadii isagii hooyadii riwaayada abu daawuud baa caddaysay mara bi rasuulu lahi sal slam rasuulka ilaahi baa isoo maray wa ana utayinu xaa'ia anoo derbi dhoobaynhayo malaasahaya intaan dhoobiyo qoose aan darbi baan hagaajinaya buui ana wa ummii aniga iyo hooyaday buui nabigaana soo maray aniga hooyadayo buul dhooba ku dhammuuqayno hagaajinayno mara calaynaa rasuullah rasuulka ilah baana soo maray wa naxnu nucaaliju annagoo hagaajinaynoo habaynaynaa khusan lanaa buul aanu lahayn khusan lana annagoo hagaajinayna hagaajinta mucaalajada waa maxay waa dhoobayntii khusku waxaa lagu jamciyaa khisaasna waa la yidhahdaa khaska asalkiinu waa daldaloolka meelaha shaygu ka daldaloolo ayaa la yidhaahdaa marka buulku waa taqaanaayo marka dhoobada xataa la mariyo meeluu ka dildilaaci meel baa iska banaan ruux banaankaad ka arki guri weynu habaysan ma aha hadduu buul caws laga sameeye caalla yaana kaba sii daran haddii daroof iyo heriyo wax lagu wareejinaya kabasi buulashu waa taqaanaa ma sii khayr badno mara calayna rasuul bana soo wa naxnu nucaaliju annagu hagaajinayno habaynayna khusan lanaa buul aanu lahayn ama derse yaroonu lahayn faqaala suban wuxuu ihi maa haada dhoobayntan aad dhoobaynaysaan baalka muxuu yahay hawshaad wadaa faqulnaa waxaanu nidhi qad waha nabi allow waa nuglaaday qad waha dhoobadii horaa ka daadatay doldololkiisii baa batay cawra ma asturahayo ruuxii dhex fadhiye baa la arkahayaa qad waha wuu daciifay bimacnaa wuu nuglaaday wuu nuglaaday min alwahyi dayactir baan ku samayna waa yeelma naqayna nabi allow fa qaala subanu wuxuu yidhi maa ara almra ay اljala maa ara almra wadiya geero ooma arko ilaa ajala min daalika inuu ka degdeg badan yahay mooye dhoobaad marmariseen aad calfataan baadlidan aad harhsataan caawa bay naftu kaa bixi kartaaye nafta ammaanada ahayd saacaddan baaba lagaa qaadi karaaye hamigani hawadan dheer maxaaba idin geliyeyba nabi wuxuu dareensiinayaa islaaxan iyo hagaajintan howlaha aad adugu maanta ku mashquulsan tahay wax ka degdeg badan baaba jiro ah waa geeri alajal maa araa oo ma arko ama ma ogi almra ay اljala wadkii iyo geeridii ilaa acjala inuu ka degdeg badan mooyo min dalika islaaxiinna iyo calfashadaad calfan doontaanba marka hawada dheeraysigaas iyo hanqaltaagaas iyo iska dhaadhicinaad inaad waxaan calfan doontood sii joogi doontadaasuu nabigu ka rabaa inuu dareen ka geliyo kalana hadla saxaabigana iyo hooyadiiba ee ma aha in la diidan yahay inaad gurya hagaajistaan oo cawrina asturataan oo dhaxanta iska celisaan maaha ee waa inaad hadiyo goorba markaad hawl adduunya ku jeclaysan aad samaynayso ama aad guri hagaajisanayso aad niyada ku hayso tolow dhistaye ma degi doontaa waa inaad niyadaadu iska bixin kelimadii aakharo xusuustii aakharo hawagaabni isku tashi qisaru اlamali waاrtiqaabu اlmowt ayuu ku macneeyey alimaam sufyaan aلthawri zuhdiga waa inaga soo mar rawaahu abu daud baa wariyey wاtirmidi biisnaadin buu ku wariyey biisnaad اlbukhaari wamuslim buu ku wariyaa wa qaala tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix yani waa calى shardi shaykhayn buu u jeeda imaamku wacan kacab bni ciyaad radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi samictu rasuul s rasuulka ilahi baan maqlo yaquulu leh ina likulli ummatin fitnatan ina likulli umma ummad kasta waxay leedahay fitnatan wax lagu imtixaano shil lagu imtixaano ay ku fashilanto oo imtixaankiisa ku dhacdo oy baasi weydo ayay leedahay reer banu israa'iil haween baa lagu imtixaano way ku dhaceen ummadda nebi maxamed imtixaankeedu waa maal iyo adduunyo wanabluukum bishari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun marka fitnadu asalkeedu alikhtibaar baa la yidhahdaa shay aad dhibsanayso in lagu imtixaano waagii dambena macaani badan buu ku dhacaa kufriga fidn la yidhaahdaa dembiga fidn la yidhaahdaa cadaabka lagu cadaabaa fidn la yidhahda inalina fatanu muminiin waad garanaysaa idan macaani badan buu noqdaa huna waxaa loo jeedo waa imtixaan adagoo lagaa qaaday inna likulli ummatan ummatin fitnat ay ibtilaa'an imtixaanay wax lagu balaayeeyay leeyihiin wa fitnatu ummati ilmaal fitnada ummadayda lagu imtixaani ee karkaarka badankood ay ku dhacahayaan ay ku daadanhayaan waa hantida hantida rawaahu tirmidi tirmidi waa wariye wa qaala xadiiun xasanun saxiix maal muxuu yahay annaga shaaficiyada tacriif qeexid gooni aan leenahay xanafiyadu qeexid bay leeyiin maalikiyadu isu soo ururi maal waxaa weeye wax walba aadama uu dheefsado lacagna uu ka bixiyo wax loo quudho wax walba aadamahu dheefsado waxna loo quroo la iibiyo kharash loo quuro ayaa maal laydha bay xanafiyu yidhahdeen ma aha la tiriya bas iyo xoolaha nool bay baasha marka layska ilaaliyo wey maxaa inteeda yar ee xalaasha inteeda yar xalaasha xisaab baa ka taalla inteeda yar ama badanee xaaraamtana cadaab baa ka yaalla xalaaluha xisaab wa xaraamuha cadaab xadiidkaad garanaysaa fi saxiix halis weeye xaggeed ka soo shaqaysay maxalal baad ka keentay qaabkeed u maamushay mise sharciga waafaqsan baad u maamushay xaggeed ku bixisay meesha ilahay rabaad ku bixisay waxay kaaga baahan inaad meel wanaagsan kala shaqayso si wanaagsan u maamusho meel wanaagsan ku bixiso intaa cilmi bay kaaga baahan tahay meel xalaala ka shaqayso qaab sharciga waafaqsanna u maamusho meeluu ilaahay jecelina ku bixiso intaas dhowrkaa qodob waxay kaaga baahan yihiin cilmi caqli deganaansho iyo rabbiga ku waafajiyay subxaana wa tacaala marka aadaa laskaga helaa baasha wa can abi camr wayuqaalu abu cabdillaah kunyada cumaan bni cafaan abu camrina waa la yidhaahdaa abu cabdilahina waa la yidhaahdaa wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa abu laylana waa lagu naanaysaa cumaan bni cafaan inagu haddaan somalilad ma kala naqaano laqab iyo kunya ma jirto naanaysu baan iska leenahay hebel waa lagu naanaysa magac iyo naanays baan naqaanaa inagu laakiin carab waxay ka taqaanaan magac iyo laqab iyo kunya yaqaanaan qolyahanse waxay layidhahdeen waxaa ka talin jiray dalkan muslimiin baa ka talin jiray imaaraad islaamiya ka jiri jiray baaba fulaan iyo maama fulaan bay ku leeyihin sumayd arag yaa kaga tegey dhaqankii wanaagsan islamka wax ka haystaa baaba fulaan iyo maama fulaan soomaaliya maama fulaan iyo baaba fulaanka ma jiraan saa ma ogtiin leanno ma ka soo yacnan mayhayo garan mahayo imaaraadu weliba ka waaweyn kuwii barigan xeebahan koostiga iyo dhulkan ilaa zanjibaar ilaa mosambiig jooga kuwo ka waaweyn baa soomaaliya soo oo ilaa berbere ilaa laamo joogay oo muslimiin ah ma aqaano waxay dhaqan fiican ogaga tegi waayeen ayagabaa baabbaanu may intii remiigahayd baa soo hilgashay oo marka xeebihii qabsataan u malaynaya wa abu leyla waa la yidhaha cumaan bn cafaan radi allahu tacaala canhu saxaabigaas ana nebi sal slam laysa libna aadama xaqun fii siwa hadihi اlkhisaal baytun yaskunuhu wahawbun yuwaari cawratah wajilfu اlkhubzi wاlma rawahu الtirmidi wqaala xadiiثu صaxiix laysa libni aadama bini aadan ooma ahan xaqun ay maa yastaxiquhu wuxuu muto shay uu muto inaan lagu xisaabin weeye macnuhu xadiidku qolyaha khalad ka fahmay oo yidhi macnaha xadiidku waa munkarba munkar ma aha ee shareecadu waafaqsan yahay laysa libni aadama u fiirso ilaahay fadligiisa naxariista waxaa ka mida ah, adduunyada qayb ka mida ah laguguna ciqaabi maayo laguguna xisaabi maayo waxa yare quutu daruuriga ah maradaad cawradaada ku asturayso iyo waxaad dhabarkaada ku toosanaya beerkaada iyo boggaada iyo buulka yara dhaxanta iyo roobka iyo ka jirsanayso haddaad xalaal ka shaqaysay aakhre lagu xisaabi maayo lagu weydiin maayo su-aalna kama jirto xisaabna kama jirto intaad cawradaada ku asturi buulka aad ka jirsan qabowga iyo kulaylka iyo dhaxanta aad ka gelayso iyo koronkorta aad boggaada iyo beerkaada ku toosisanayso intaas haddaad meexaadaa ka keentay aakhara laguna weyddiin mahayo xisaabna ma laha latus'aluna can naciim kuma jirto midda ayada ah xadiidku ka hadlayaa masale daqiiqa wey ma aha kale laysa libni aadama bin aadam omahana xaqun ay maa yastaxiquhu anlaa yuxaasab calayh shay uu muto inaan lagu xisaabin ibni aadan xaq ooma laha fii siwaa haadihi alkhisaal wixii ka soo hadhay arrimaha soo socda arrimaha soo socda wixii ka soo hadhay xaq oo mali in laguu cafiyo ama aan lagugu xisaabin bal waa lagu weydiin waa lagugu xisaabi xalaaluha xisaab wa xaraamuha cadaab weeye amaa saddexdan soo socoto haddaad meel xalaala ka keentay xisaabna ma laha su'aalna ma laha miyaad garateen xadiidka macaniisa ma fahanteen macnahaas xadiidku ka hadlaaya saa darteed laysa libni aadama xaqun meeshada waxaa ku tumi riwaayad ka laysa libni aadama fadlun fii hayri hadihi اlkhisaal jamcu khasla calaamadahan saddexdeed soo socda waxaan ka ahayn xaq oomalaha in loo cafiyo ama aan lagu xisaabin ama aan su'aal laga weydiinin midda koowaad ee ilaahay subaa xaq inoo siiyey inuusan nagu xisaabin xagganna aan waxba layska weydiinin haddaannu xalaal ka keennay baytun guri weeye yaskunu uu dego guri aad degto oo dhaxanta iyo dhibka iyo roobka iyo qoraxda ah iyo milicda aad ka jirsato iska xijiso laguma haysto baytun yaskunuhu guri uu dego wa hawan maro yuwaari cawratahu uu ku asturo cawradiisa iyo ceebtiisa iyo wajilfu lkhubsi kibista teeda kakane qallafsan walmaa iyo biyuhu ku kabalnahaa kibista ayada ah intaan dambe waa maxay waa wixii bogiyo beerka toosin laha calooshad isku kaa dhacdo odoon dhowr maalmood afka wax saarin haddee waad soo dhici adoo dhan baa soo godan waa kii saxaabigu yidhi shan maalmood baana wax taabanna anagoo duulayna jidka ilahay ku soconna maalinka wixii ka horreeyey waxaan aaminsanaa buu in luguhu jidhka ay wadaan jidhkan iyo culayska iyo yaa wada lugaha iyo bawdyaha iyo hawlahan baan aaminsanaa inay wax wadaan maalinkaas waxaan ogaaday buui jidhka inay waddo calooshu rimoorhka xambaaraya wax wada waa caloosha lugaha laftirkooda ayaa wado xambaarahaya calooshaa wadda haddii calooshu madhnaato taa i rogi maysid lugtu dhaqaaqi maysaba kabti bay qaadi waaye wabay ka hor iman raafkaad dhulku jiidaysa tiibuu nabigu ka hadlaaya wajilfu lkhubsi kibista teeda kakane qallafsan iyo walma iyo biyo qabow rawahu tirmidi tirmidi xadiidka weeye wa qaala xadiiun saxiix qaala tirmidi wuxuu yidhi samictu aba daawuud baan maqlay sulayman bnu salim albalkhi waa nin faqiih oo muxadita yaquulu asagoo le samictu nadar ibnu shumayl almuxadit luqawi almaasini yaquulu asagoo le aljilfu jilf wa alkhubsu waa kibista iyo rootiga iyo canjeerada laysa macahu idaamun aan koosaar wadanin iyo suuga aan wadanin wa qaala hayruhu nadar hayrkii waxay dhaheen culimmada kale aan nadar ibnu shumayl aan ahayn waxay yidhahdeen jilfigu ma aha kibis aan koosaar lahayne waxaa weye ama suga lahayn huwa khaliidu اlkhubsi xataa koosaarba ha yeelatee waa kibista adag iyadaa kala qallafsan mid waaa jirta wax walbaad ku darta ataa ku cuni oo ku leefi baa jirta dhuunta baan kuu maraynin way jirtaa wa qaala alharawiy wuxuu yidhi asaguna fii qariibihi almuraadu bihi huna jilfiga lafdiga jilfi la yidhaahdo looga jeeda hunaa waa wicaau lkhubsi ma aha kibistee waa lagu ridi lahaa weelka lagu ridi lahaa kii canjada lagu qooshay ama ka dubo masafta lagu ridahayay ila waa agabkii alaabti wa lagu calfanay kibistii lama cuni kara haddaan weel lagu diyaariye iyo mid guritaan la haynin la saari haddi madaxa la saaran isagoo halkaasuu cabiray kaljawaaliqi sida musafaha waaweyn ama kaljawaaliqi sida dhariyaha waaweyn jawaaliq waa erey mucarab ah waa ereyna carabi la carabiyeeyey saadar culum waxay yidhahdeen luqada afka carabeed haddaad ku aragtay erey ay jiin iyo qaaf ku kulmeen ogow bay dhaheen ma ahe aljiim wاlqaafu laa yجtamicaani fi kalimaة carabiya إila an takuna mucaraba aw xikaaya can sawtin jiin iyo qaaf jawaaliq soo qaaf iyo jiin meesha kuma jiraan ku dhaaro markaynaysan carabi ahayn haatidaa waxaa laga keenay waa erey farisi ah ama ruumi ah ama luqo kaloo markaa la isticmaalo la carabiyey inagu waxaan leenahay af talyaani la soomaaliyeeyey ingiriis la soomaaliyeeyey maxaad leedihin oo kale awaaxili la soomaaliyey maxaa kaloo leedihi carabi la soomaaliyey oo tif weliba kaawareega buuxaa kaasaa mucarabka la yidhaahdaa ama waa dhawaq la matalayo hebelku ruux markuu aad u buuqo haddii ha baqbaqlayni baqbaqlayntu ma aha erey soomaliya waxaa loo jeedaan afkiisii wax ka baxayey wixii dhacahayabaad waxaad ku cabirtay cibaaro u dhow gebgeb iyo baqbaq iyo howlahaas waa xikaayatu sawtin marka jawaaliqdu waa sidaasoo kale iyo wlkhurji masafada khurji waa khiraajna waa lagu jamciyaa waxaa weeye waa masafta ama dembiisha wax lagu rito waxaasaa la iska yidhaahdaa xadiidkaani wadaadka muxaqiq hoosta wuxuu leey waa aragtaan waa aan asaxaynin waa asaga laa hashihiisa macno badan ma sii laha haddii nin hore imaama uu ku yidhaahdo xadiidku waa saxiix wadaad dambeoo mucaasira ama mutaakhira uu ku yidhahdo saxiix ma ah waa daciif waa asaga siday la tahay mar haddaan lagu ijmaacin xadiidku inuu daciif yahay wadaadka warkiisu waa ijtihaadkiisa asagu siday la quman tahay xadiidka adugu duruqdiisii inuu saxiix yahay waxaan kaga hadalnay tirmidi markaynu maraynay baynu ku faahfaahinay khulaasadu waxaa waye wadaadkan xadiidka waxaa wariya nin la yidhahdo xurayt ibnu saa'ib xurayt ibnu saa'ib can alxasan albasri can xumraan ibni abaan mawla cuثmaan bni cafaan can cuثmaan bni cafaan can rasuuli illah sal ly slam wadaadkaasaa wariya in xadiidka nabiga loo koryeelo calayhi الsalaaة wasalaam min طariiqi اlxasan اlbasri can xumraan ibni abaan mowla cuثmaan bni cafaan can mowlaahu cuثmaan bni cafaan can rasuulilah waxaa la tafaruday oo la goobi noqday wadaadka xurayf ibni saa'ib la yidhaahdo ninka asaga sida raajixa waa nin iqa ah marka wuxuu u arkaa tafarudu xurayf ibnu saa'ib can ilxasan albasri can xumraan can cuثmaan ibni cafaan can rasuulilah inuu maqbuuliyo la qaadan karo buu arkaa limaada axmed baa la weydiiyey wuxuu uhi waa shaykhun abu xaatim araazi baa la weydiy wuxuu shaykhun basriyun maa bihi ba'sun ninka jaraaxa abu xaatim araazi ibnu maciin baa law waa iqatun ninka lo odhan jiray kale sufyaan ninka lo odhan jiray yacquub bnu sufyaan shaykhun habtun ma aha xataa iqamiga waa ka daran yahay buui halkaasay mara culamabad tirmidi marka wuxuu arkaa tafarudkiisu inuu yahay maqbuul walidaalika saxaaxahu wadaadkan maahir iyo qolyo lamidoo mucaasiro fara badan iyo kuwo ka horreeyey iyo kuwo ka dambeeyeyba waxay leeyihiin tafarukiisa lama aqbali karo oo maxaa jira xadiidka waxaa wariyay dhaheen ninkii lo odhan jiray rax bnu cubaada can saciid bn abi caruuba ninkii lo odhan jiray can qataada can اlxasan albasri can rajuli min ahli اlkitaab xadiidku waa meel israa'iiliyaad bay yidhaahdeen sidaa waxaa ku tegay rag fara badan xadiidka waxay dhammaba ahaa xadiidna muslimiine waa xadiid yuhuud iyo nasaara xagga ka jeeda oo maxaa jira xurayth waa la khilaafay yaa khilaafay xurayth waxaa khilaafay in qataada khilaafay qataada can alxasan albasri rajul min ahli kitaab meeshuu xurayth yidhi ibnu saa'ib can اlxasan اlbasri can xumraan can cuثmaan bni cafaan can rasuuli اllah axmed baa yidhi ninkan waa nin iqaa ilaa annahu wuxuu la yimi xadiid munkar ah wuxuuna sheegay riwaayada qataada ku cileeyey xadiidkan cuqayli baa sidaa yeelay daara qudni baa yidhi wahima alxuray meeshii laga rabay can rajul min ahli kitaab buu can rasuulilah yidhi rag waaweynoo xufaadoo nuqaada ayaa maray inuu khaldamay xurayd oo xadiidka xasan albasri inuu ka rafciyo iyuu ku khaldamay kulligoodna way khaldameen axmed ka soo bilow wixii kadib dhan khaldameen limaada tirmidi baana saxan iska ogow marka hawshuu hawl culusoy say u khaldameen <clears throat> xurayd muxuu sameeyey xurayd xadiidka buu ka dhigay inta lagu hayso waa intaas xasan albasri buuna kaga dhigay marfuuc waxaa ku raacay inuu xadiidku marfuuc yahay oo can اlxasan albasri marfuuc ka yahay labadoodaaba iqaad ah mubaarak ibn fadaala can اlxasan albasri can rasuulilahi mursala laa can rajul min ahli kitaab xasan albasri wuxuu qaala qaala rasul sal l slam idan maarib fadaala xadiidkiisa can xasana waa xuja cinda axmed wa hayrihi waxaa mutaabiciyey hishaam بن xasaan اqurduusi can اlxasan اlbasri can rasuul اlahi mursalan labada mursalba waa saxiix ciladooda waa maxay keliya irsaalka keliya yay taageereen marka nimankaas mubaarak bnu fadaala iyo hishaam bn xasaan waxay taageereen xurays ibnu saa'ib bay taageereen oo asaguna xadiidka marfuuc ka dhigay ayaguna xadiidka marfuuc bay ka dhacay can rasuuli lah waxay isku khilaafeen keliya waa sadadii in la sheega xadiidku marka inuu can rasuulilaahi yahay can rajul min ahli kitaab saddex baa isku raacay iqaad ah kulluhum can ilxasan albasri qataada riwaayadiisu marka munkaro wey sida sawaabka ah maxay munkaro u noqotay saciidna bi carubaa wax ka wariya oo laysku haysto abatu naasi fii qataada asagoo ah ayaa waxaa wax ka qaadanaya ruux ibnu cubaada ruux ibnu cubaadana waxaa loo badan yahay أنhu أhذa can سacيidi baعda اkhtilaaطihi nimanna waxay dhaheen qabla اkhtilaaطihi calى yti xaal riwaayada qataada ooma dhigmi karto oo min طariiq الrawx ibn cubaada can saciid bn macruba can qataada can اlxasan اlbsri ooma dhigmi karto saddex uu ka mid yahy xurayd bn saa'ib hishaam ibn xasaan mubaarak bn fadaala kulhm can اlxasan اlbasri intaa waxay isku raaceen oo xadiidku marfuuciya ilى rasuل اlah sal ly slm sawaaءun dukirat اlwaasita oo saxaabiga ah aw usqiطat miyaad fahanteen macnaha intaas waa intaan tirmidi ku sheegay haddana waa idiin sheegay min barakaati riyad saalixiin waxaa ka mid a shawaahid saddex xadiidku leeyahay shawaahid saddex uu leeyahay shaahidka labaad koobaad aan idiin sheegay waa mawlaa rasuulilaahi abi casiib saxaabi la odhan jiro nabigu xoreeye oo saxaabi ah baa wariya xadiis dheer weeye qisuu leeyahay qaybta u dambaysaan ka soo qabanaya maali maalmaha ka midu nabigu yidhi bu inakeen waan raacay dhexda mankaan maynu abubakar sii maray inakeen cumar buu nabigu sii maray waan wada baxnay beer nin ree ansaar baan gallay markaasuu nabigu wuxuu yidhi war waxaan cunna laan timireed iyo rutab iyo alaab baad naloo keenay markaasuu nabigu yidhi waa laydin weydiin doonaa cumar baa intuu laantii qaadayba dhulka ku dhufteen ilaahay midhay daateen nabi allahuma intaan laisku haystaa haa iyadaa laysku haystaa oo laysdayn maayo cumar hadalkiisii maxaa cumar wuxuu uhi innana lamas'uuluuna can hada yowma alqiyaama qaala nacam ila min alaa u fiirsada nicmadan waa la isweydiin saddex un la isweydiinayni xadiidku macnuu ka hadlaya wey min alaa khirqatin khirqatunna waa la ciraabi khirqatin kafa biha arajulu cawratahu karin uu ruux cawradiis ku asturo aw kasratin aw kisratin cafwan sadda biha jawcatahu ama kibis jajab ah oo ruuxu gaajaduu iskaga bi'iyo iyo karin uu cawradiisa ku asturo aw xajarun iyo god yatadakhalu fiihi min alxari waalqari iyo buul aad ka gasho qabowga iyo kulaylka intaan baan xisaab lahayn axmed baa wariyey biisnaadin saxiix can rasuli sal slam xadiikiisoo toosa ooma imanin ibnu kaiir intuu ku keenay tafsiirkiisu xataa ka hadli waay bi axmed buu kaga tegey hayam iyo waxay dhaheen rawahu axmed wa rijaaluhu iqaat markaan baadhi sanadku saxiixi wey siduu sheegay muxaqi xataa majmacu zawaa'idka shaahidka waxaa la mida ah shaahidka cabdillahi bn cabaas cinda albazaar fii musnadihi shaahid labaad saddexaad cafwan cinda bni sunni min xadiid abi umaama saddexdaa shaahid oo midna saxiix yahay midna xasanun fi shawaahid yahay midna daciif yahay buu xadiidkaa rafcigana sawaab ah walidaalika wadaadka cabdalla duwash la odhan jiray kitaabkiisa tanbiihu اlqaari litaqwiyati ma dacafahu اlalbani wuxuu ihi sawaabku waa maca tirmidi kullu man khalab waa xaqiiba garan maray buu wadaadka iskale mucaasirkii jahmiga ah ee la yidhaahdo mxuu ahaa shariif xaatim alcawni asagun kitabka almursal alkhafi aad buu oga hadlay wuxuuna rajaxay riwaayada xurayd ibnu saa'ib buu rajaxay wuxuuna ku xoojiyey labadii ariiqee mursalaynka ahaa ariiqu hishaam bn xasaan can ilxasan albasri iyo ariiqu mubaarak bn fadaal can ilxasan albasri buu ku xoojiyey wuxuu saylin wadaadka marka cawni shawaahidda saddexda ah laakiin saddexda shaahidba waxaa sheegay cabdalla duweysh fii kitaabihi raxmat ullahi tacala nin aad u qiima badan caalim muxadid u ahaa muxadid ulxijaaz baa la odhan jiray waaga hore waa sheekh muqbil sheekhiisii waa ninkay aqraantahay sheekh cabdalla soomaal raxmat ullahi tacala caleyh saaxiibkii kutu badan buu leeyahay xadiidka marka la soo ururiy maxaad tidhahdeen waa xadii saxiixa wey waa xadii sida tirmidi uu maray weeye marka waxaan oga jeedaa warka lagu odhanaya ma asaxaya can rasuulillaahi iska ogow dahabi cafan daara qudni cuqayli axmed saaji kulligood waxay iska dhaadhiciyeen inaan la mutaabacaynin xurayth ibnu saa'ib sawaabkun waa in la mutaabaceeyey shawaahidna xadiidku uu leeyahay intaasaan raba inaan idin dareensiyo wallah subxana wa tacala aclam